alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal اllah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii shanaad oo ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaar اlkitaabi wاsunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabka labaad oo ku saabsan kitaabkan adkaartiisii halka musanifku uu yidhi ducaau lubsi thawbi ducaau lubsi thawbi marada xirashadeeda ducadeedii ayuu u baab yahaa waxaa la odhanaya alxamdu lilaah aladii kasaanii hada thawba warasaqaniihi min hayri xawli minii walaa quwa xadiidkan saxaabiga wariyey mucaad ibnu anas al ansaari baa loo yaqaanaa wuxuu nebigu leeyahay waxaa la odhanayaa alxamdu mahad lilaahi ilaah bay u sugnaatay alladii allahaasoo kasaanii idhar idharsiiyey haadaakan athawba ee marada ihuwiyey wa rasaqaniihi igu arsaaqay maradan min hayri xawlin xeelad la'aan oo midna xaggayga ka ahaatay iyo walaa quwatin awood la'aan xadiidkan ahlu ayaa wariyey nasaa waxaan ka ahayn alxaafid ibnu xajarna wuu taxsiiniyey kitaabkiisa nataa'iju lafkaarka xadiidka aakhirkiisa waxaa ku sugnayd qofkii ducadaa akhriya markii mare uu gashanayo oo mare cusub iyo ay wax soo galaan hufira lahu maa taqadama min dembihi wixii hor maray oo dembigiisa ayaa loo dhaafaya waa wax aada u qari oo cajiib ah in ilaahay uu mare ku siiyo cawradaadii iyo jirkaagii kuu asturay haddana uu kuu sharciyeeyey adkaar iyo duco ajar iyo hawaab lagaga qorayo haddana uu ku leeyahay haddaad ducada a akhrisatid dembigaaga horaan kuu dhaafaya marka allah ku siiyey adkaartaanna asagaa ku ku waafajiyey asagaa kuu sharciyeeyey adigii oo dharkii qabaa haddana waxaa lagu leeyahay dembigaagaa lagu dhaafaya fadli iyo ixsaan ilaahay inoo galay weeye abaalkiisana ma gudi karna wax kasta haddaynu samayno inaan ilaahay jeclaanno umbaa waajib waa inuu ah, shukrino ayib alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo kasaanii ihuwiyey haadaakan athawba marada ah noocii doone ha noqoto qamiis fanaanad shaati macaws surweel diric xijaab noocii doone ha noqoto mara ilaahay ku siiyey warasaqaniihi igu arsaaqay min hayri xawlin xeelad la'aan dhaqdhaqaaq iyo xeelad xaggayga ka ahaatayna aan igu siinin oo mina xaggayga ka ahatay walaa quwatina wadlaan ilaahu fadligaagoo maxdi aan ku hela ducaa'u lubsi thawbi اljadiid tii hore maro un ahayd ama ha cusboonaato ama dug ha noqoto laakiin ciwaankanu kii hore wuxuu kaga bedelan yahay mara cusub markay ku soo gasho maxaad akhrisan ducaa'u lubsi thawbi marada labisashadeeda ducadii loo akhrisanayay aljadiidi ee cusub maradii cusbayd oo la labisanayay ducada loo akhrisanayay allaahuma allahayow laka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad anta adigaa kasawtaniihi idharsiiyey dharkan ilaahu adaa isiiyo igu labisay as'aluka ilaahu waxaan ku weyddiisanayaa min khayrihi maradan ayadaa khayrkeeda wa khayri maa shay khayrkiina waan ku weyddiisan sunica loo suubiyo oo loo sameeyey lahu asaga wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga ilaahayow min sharrihi maradan sharkeeda iyo wa sharri maa shay sharkii sunica loo sameeyey lahu asaga wixii sharoo loo sameeyena ilaahu waan kaa magangelayaa abu daawuud iyo tirmidi iyo baqawiba xadiidkan way wariyeen waana min xadiii abi saciidin alkhudri saxaabigaasaa xadiidka wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa maradii cusbayd markaada xiratid baad waxaad leedaha ilaah wadaa isiiya waana ku mahadsantaha inaad isiisay waxaad ilaahay weyddiisanaysaa laba shay waxaadna ilaahay ka magangalaysaa laba shay waxaad ilaahay weyddiisan ilaahu maradan khayrkeeda isii isoo xoji wixii khayroo loo sameeyeyna ilaahu isoo xojiyo isii waxaad ilaahay ka magangalaysaa ilaahu sharkeedaan kaa magangalay iyo wixii sharoo loo sameeyey khayrkiisaan ku weydiisanayaa khayru fow marka muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mare kula sii jirto kuu sii baaqi ahaata inay noqoto kow mare saafiyahoo nadiif kuu noqoto mar kastoo wasaqowdo ilaahay uu kuu fududeeyo inaad waxa weeyaan daahirsatid oo hagaajisid inaad ku asuratid cawradaada waa khayr iyo wanaag bay noqonaysaa iyo wixii loo sameeyey inuu noqdo shay xalaalahoo wanaagsan intuba waa isla soo gelayaan ilaahu khayrkiisaan ku weydiisanaya marka khayrushub intuba waa isla soo gelayaan daruuriyaadka iyo xaajooyinka iyo waxyaalaha baahidaadaad u xidhanaysaa baaqi bay ku ahaanayaan waa nadiif waxaa weeyaan awradaadii iyo xubnahaagii baad ku asturanaysaa oo ku qarsanaysaa intuba waa faa'ido waacuudu bika min sharihi ilaahu waxaan kaa magangelaya intaynaan sharka gaarin wakhayri maa sunica lahu wixii loo sameeyey khayrkiisaan ku weydiisanaya waxaa ka mida ah, inaad qabowga ka gashatid maryaha qabowgaa laga gashanaya jaakadihii maryihii adkaa qabowuhu markuu soo dhaco bustayaasha waa maryihii nooc ka mida ah. waxaa kaloo ka mida ah, kulayl hadduu jirana marya laga qaataa jira ayaduna waa khayru maa sunica lahu awradiyoo lagu asturto waa khayru maa sunica lahu ilaahay raadi ahaanshihiisoo lagu gaaro waa khayru maa sunica lahu wixii khayru loo sameeyey intuwa soo wadagelaya waacuudu bika min sharihi ilaahu maradaan sharkiisaan kaa magangelaya sharku muxuu noqon intii la sheegay cagsigeed buu noqonaya maradii waad haysataa daruuraad iyo xaajaad midna uma isticmaashid awra kuma asturatid maro nadiifa ma aha maro kula sii jiraysa ma isla waa ku dhaafaysa ama waa lagaa xadahayaa maro aad awradaada ku asturanaysid ma ah tusaale ahaan maradu waxay shar noqonaysaa markay tahay mara xaaraam ah ama najaas ah mara aadan caruurta cawradaada ku asturanaynin oo cawradooda aadan ku asturanaynin zaman tawiila iyo wakhti dheer aan kula sii jiraynin sabab kuugu noqonaysa inaad ilaahay caasidid dumarkaoo kale waxaad arkaysaa qaarkood dhar khafiifay qaadanayaan quruxdoodii iyo maxaasintoodii bay bannaanka keenayaan rag baa inta fiiriya ku fidnoobayo ku aafoobay marada noocaasa oo quruxdeeda soo jiiday iyo maxaasinteedii iyo wanaaggeedii oo ragga soo jiidatay oo aysan jirkeedii asturaynin waa kuwa nebigu ka digay sal la alay sl nisaaun kaasiyaatun caariyaat mumilaatun maa'ilaat dumar labisan xaggana qaawan ayib waxyaalaha sharkeedaa waxaa ka mid ah qofku inuu ku faantamo dadka ugu faantamo intaasoo mara guriga ii taalla konton waa ka badan yihiin maryaha nooca noocaasaan ka xirtaa qaaliga ah dadkiin masaakiinta oo kale ma ayaa dadka ku tiraahdidoo maryihii aad ku fahamtantid shar bay kuu taha waxaa kaloo sharkii noqonaya ilaahay maryaha uu ku siiyey inaadan qanaacadba ku qabinba inaadan kuba qanacsanaynba waxa ilaahay uu ku siiyey iyo quruxdaas iyo dharka midna inaadan ku qanacsanayn laftirkeedu shar bay noqonaysaa mar walba marka waxaa la rabaa maradii ku gashaba inaad ilahay ugu shukriday khayrkeedana ilahay weydiisatid allahuma allahyow laka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad anta adiga kasawtaniihi dharsiiyuu ii labisay as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa min khayrihi maradaan khayrkiisa ayaan wax kaa weydiisan wa khayri maa shay khayrkiina waan ku weydiisanayaa sunica loo sameeyey lahu asaga oo qabow in laga xirta iyo kulayl in laga xirta iyo cawro in lagu asturta iyo ilaahay in lagu raaligeliya wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min sharihi ilaahu sharkiisaan kaa magangelayaa maradaan iyo wa shari maa shay sharkii sunica loo sameeyey lahu asaga ayib adducaa'u ducada loo ducaynaya liman qofkii labisa xirta awban maro jadiidan ee cusub tii hore waxayd qofku isagaa isu ducaynayay laakiin adigu haddaad aragtay qof walaalkaadi oo maro cusub soo xirtay oo maanta ku soo biirtay noloshiisa maro cusubi maxaad ugu ducayn waxaad leedahay tub ha baaliyowdo wayukhlifu allaahu allana ha kuu badela tacaala sarreeye xadiidka laftirkiisa abu saciid alkhudri ayaa wariyey tubli min alibla baa laga keenayoo macnaheedu waxaa weeye maradan maro wakhti dheer kula socota oo wakhti dheer kula nagaata ilaa waxa weyaan ay ka dhammaato ku dugowda dushaada ilaahay ha kaaga dhigo maro islamarkiiba lagaa xado ama meel kaaga lunta ama islamarkiiba gubata alla kama dhigee mare aad ku dangaartid ilaahay ha kaaga dhiga wey abu daawuud baa xadiidkan wariyey xadiiu abu daawuud weyaan waana min xadiii abi saciidin alkhudri marka waxay odhanaysaa tub lii ah, waa ihbaar laakiin waa ducu wayukhlifu kuu bedela allaahu alle tacaala sarreeye mid ka khayr badanna allah kugu bedelay noqonaysa ducada kale oo ku soo aroortay qofka mala wanaagsan la oo cusub ilbis jadiidan wacish xamiidan wamut shahiidan sidaasaad odhanaysaa xadiikan waxaa wariyey cabdulaahi bnu cumar ibnu khaaab baa wariyey culummada gobol ka miduna way daciifiyeenoo bukhaari iyo ibnu maciin iyo ay ka mid yihiin ibnuqataan iyo nasaa'i cabdulaahi bnu axmed iyo ay ka mid yihiin muxambal way inkireen xadiikan culummada gobol ka midna waxay leeyihiin waa xadiis sugan way sugayaan ibnu maajah baana wariyey iyo baqawi macnaha uu ka hadlayo u fiirso ilbis jadiidan kow wacish xamiidan labo wa shahiidan saddex saddexduba waa saddex amar luqada carabiga marka laga hadlaya ficil amar ah laakiin waxaa loola jeedaa maanta ay tahay duco luu ducaynayo qofkii oo ilaahay subxaana wa tacaala ha kugu arsaaqo mara cusub mara cusub allah kugu arsaaqo waayo sababto waxay leeyihiin culummadu nebiga sal allah aleh wasalam ducadan wuxuu ugu duceeyey cumar ibnu khadaab markuu arkay qamiis cad asagoo qaba baa nebigu wuxuu ku yidhi sal allah alayh wasalama maradan ayadaahi aqasiilun am jadiid ma maro la dhaqayoo dhaqitaankiibaa sidaan u nuurinaya mise waa maro cusub markaasuu yidhi nebi allow maradiibuu markaa uga warbixiyey ou yidhi nebi allow waa sidaas markaasaa nebigu ugu duceeyey sal allahu calayh wasalam ilbis xiro jadiidan mara cusub xiro kow wacish noolow xamiidan nolol wanaagsan oo mahadsanna ku noolow wamut dhimo shahiidan xaalaad tahay mid shahiidahoo jidka alla ku dhintay waxay culimmadu leeyihiin oo tilmaamayaan wacish xamiidan nolol wanaagsan ku noolow macnaheedu waxa weeye inaad daa'intid oo noloshaadu ay ku salaysnaato ilaahay aacadiisa markaasaad waxaad noqonaysaa mid ilaahay mahadiya ilaahayna uu ku mahadiyo ilaahay agtiisana lagaa ammaano maadaaba aacada ilaahay ku sugan tahay dadka muslimiintaana wanaag ay kugu sheegaan maadaabay aaco ilaahay kugu arkeen wa mud shahiidan macnaheedu waxa weeye ilaahay inuu kugu arsaaqo markaad dhimanaysid khaatimo wanaagsan mid shahiidan qaabkaasaa loola jeedaa wax ugu wanaagsanoo khaatumaha lagu dhintana waxaa ugu fadli badan ilaahay jidkiisa inaad ku shahiidid oo ku dhimatid oo adoo shahiidah goobtii dagaalka oo gaalada lagula dagaalamaya aad ku shahiidid dhimashooyinka dhimashooyinka ugu qaaliya ka midta marka xusnulkhaatima iyo nolol ilaahay raalli u ka yaho daaco ilaahay ku aasaasan iyo maryo cusuboo quruxsan saddexdaba ku nooloo weeye ilbis labiso jadiidan maro cusub wacush noolow xamiidan xaalaad tahay mid waxa weeyaan mahadsan ilahay agtiisana laga ammaano mutdhimo shahiidan xaalaad tahay mid shahiidoo jidkii ilaahay ku shahiiday maa yaquulu idaa wadaca awbahu qofkii markuu marada iska dhigayo muxuu odhanaya maruu qabaa maraduu rabaa inuu iska bixiyo habeenkiibuu seexanaya dharkiibu iska bedelaya dhar kaluu gashanaya dharkiibuu iska siibayaa muxuu ahrin maa maxay buu yaquulu odhanayaa qofku idaa goortii wadaca uu dhigo oo uu iska siibayo awbahu maradiisa wuxuu odhanayaa bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku siibay xadiikan cali ibnu abi aalib baa wariyey anas ibnu maaligna waa wariyey oo labada saxaabiba way wariyeen tirmidi baana wariyey iyo hayrkii wuxuuna lahaa dhammaystiran intaana waa intii ugu horraysay qayb dhammaystiranuu lahaayoo waxaa qaybtaa ka mid ahayd inuu nebigu sheegay satru maa bayna acyuni اljinni wa cawraati bani aadam idaa wadaca axaduhum hawbahu an yaquula bismi اllaah qofka bani aadamka ah cawrooyinkooda dadka bani aadamka ah iyo indhaha dadka jinka ah waxa kala teeda waxa weeyaan markuu midkood marada iska bixinayo bismi illah inuu yidhaahdo bismillaahi haddaad tiraahda markaad marada iska bixinaysid jin iyo shaydaan ku arki maayaa laakiin adoo shib oo iska aamusan dharka haddaad siibtid cawradaaday u jeedaan marka qof weyn oo mukallaf oo cawradiisii cid kale ay fiirsanayso oo lagu qosqoslayo oo laga yaabo in lagu soo dhowaado xataa arrinkaasu ma fiicna maxaa marka idinkala asturi kara bismillaah bal intuu tiro la egyahay fiiri yaraantiisa bismillaah waxaad safiinaysaa qaaruumaha uu kaa difaacaya sharkooda jinka iyo adiga markaad dharka iska bixinaysid waxa idinkala teedi karo xijaabka noqon kara bismillaah mar soo noqoto gurigaaga timaado dhar siibanaysid bismillaah xafiiskaagaad imaanaysaa jaakad baad qabtayoo waxaa laga yaabaa inaad qabow ka soo gashatood rabta meel inaad suratay bismillaah laazim ilaahay dikrigiisa meel kastoo aad joogta laazim waa qayb noloshaada ka mid eh ayib bismillaah baa marka dharka marka la iska bixinaya la odhanayo ducada lixaadoo baabkan ku soo aroortay ducaau dukhuuli اlkhalaa'i musqusha gelitaankeeda ducadeedii weeye ducaau dukhuuli اlkhalaa'i musqusha gelitaankeeda ducadii loo akhrisanayay wuxuu qofku odhanayaa bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'if nusakda xisnu muslimka bismi illahdan kuma qorna qayb ka mid ah qayb ka mida kuma qorna bismi illaah buu odhanayaa qofku xadiidkan anas ibn malik baa wariyey waxaana soo saaray qaybta ugu horayso bisinka ah sacad saciid ibnu mansuur ayaa soo saaray bismillaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabanaya qaybta noocaan asagoo ah sidaa ku wada socda bismillaah ilaahay magaciisaan ku bilaabaya allaahuma allahayow macnaha qaybtan dambeeto bukhaari baa wariyey laakiin bisinka qaybta ku saabsan saciid ibnu mansuur baa wariyey allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alkhubusi shayddaanka kiisa ragga ah iyo walkhabaa'ifi kiisa dhadiga labadaba waan kaa magangelaya bal waxaad u fiirsataa inta qodob oo aan soo marray oo mid walba ducad yara dhag aad ka siinaysa ilahna kugu anfacayo waxaan soo marray maraad gashanaysaa mara cusubbaad gashatay qof walaalkaayaa gashaday iyo waxyaalaha la midkaa hurdaad ka soo toostay kulli duco yar baad akhrisanaysaa xirsixir ilahay baa kugu xifdinaya cusqushii baad gelaysaa cusqusha markaad gelaysid waxaad leedahay ilaahu shayddaanka kiisa ragga iyo kiisa dumarkaba waan kaa magan galay markaad geshid waxaa laga yaaba qofkii u kaadibuu u galay saxaruu u galay iyo waxyaalaha mid ah dharkiibuu iska dhigayaa marka maadaamuu dharkii iska siibayo hadda bisinkii waa la qabsanaya waaba innagii soo marrayba wuxuuna nebigu sheegay sal اla alay slam ina hadihi اlxusuusha masqulahan iyo meelahan lagu xaajo gutaa waa muctabara mid la soo xaadirayo shayaaطiin iyo jiman baa imaanaya jimankii imaanayay idinka marka maxaa idin teedaya dadka muslimiinta ah, inaad adkaarta akhrisatay shayddaanku ragna waa leeyahay dumarna waa leeyahay labadooduna sharkay ka midaysan yihiin ilaahay sharkooda ka maqan min alkhubuثi waa shayddaanka kiisa ragga ah khubثina waa la odhan karaa bada la reebo wlkhabaaئina waa kiisa haweenka ah ilah labadaa waan kaa magan ducada toddobaad ducaaءu اlkhuruuji bixitaanka ducadiisii min alkhalaa'i musqusha laga soo baxo qofku markuu musqusha ka soo baxayo muxuu ducaahoo akhrisanaya wuxuu qofka odhanayaa kufraanaka ilaahow dhaafidaada ayaan ku weyddiistay xadiidkan waxaa wariyey waa xadiiu caaisha asxaabu sunankana soo saaray waxaa nasaa'i ka ahayn ayaa wariyey wuxuu inoo faa'iideeyey musqusha marka laga soo baxayo ducada la akhrisanayu ina baray qufraanaka ayaynu odhanayna ilaahu dembi dhaafkaaga ayaan ku weyddiisannay waxay culimmadu tilmaameen qofka basharkaa jirkiisa awooddiisa markay ka warramayeen faa'iidooyin badan bay ka sheegeen meeshaas ibnuqayim baa asagu wuxuu tilmaamayaa qofkan dembiga uu galo ilaahay dembidhaafka ka weydiisanaya maxay tahy isqul baad gashay waad soo xaajo gudatay waad soo baxda ilahu dembigayga dhaaf maxaa waaye wuxuu ibnuqayim leeyahay xadiidkaas markuu qofku soo baxayo qufraanaka inuu yidhaahda sirta ku qarsoonay waxaa weeye musqusha qofku markuu tegayo saxarada iyo kaadidu qofka jidhkiisa ayay cuslaynaysaa markay kaadi ku hayso ama saxaro jidhkaaga culays baad ka dareemaysaa kow saxarada iyo kaadidina way ku dhibayaan sidaa ogeed buu qofku raadinayaa meel uu saxarada iyo kaadidaas isaga shubo culays iyo dhibba labadaba waa ka imaanaya haddaad kaadida iyo saxarada isku celisid sidoo kale waxaa qofka jirkiisa culays ku keena qalbigiisa ka wadaa qalbigiisa xaggana dhibaato qalbigiisa u geysta dunuubta dunuubtii iyo saxaradiiyo kaadidiibaa marka waxay ka midaysan yihiin qolana jirka ayay cusleeyaanoo dhibaan waa saxradii kaadida haddaad isku celisid qolana qalbiga ayay waxay ku keenaan culays iyo dhibaatay ku keenaanoo waa dunuubtii kalaa baraana calaa quluubihim miduu alla ku sheegay qalbigoodiibaa madoobaaday waxay kasbadeen dartood sidaa ogeed buu wuxuu leeyahay ibnuqayim maadaama saxarada iyo kaadiduna culays iyo dhib ay wataan oo jasadkan iyo jirka ay dhibayaan dembiguna culays uu wato dhibaatana uu wato qalbiga bani aadamkana dhibka iyo culayska uu u geysanayo musqushii markuu ka soo baxayoo markuu xaajada gudanayay ilaahay buu ku mahadnaqaya xadiid baa jira ibnuqayim hawsha uu ku sharxayo culammadu isku haystaan saxadiisa iyo dacfigiisa ilaahiga iga soo saaray dhibkiisibaa mahadle waan ku mahadinahayaa saxradii kaadi markii kusoo dhaafaa sidoo kaleeto markii aad qalbigaagii iyo sadrigaagii dunuubtii cuslaynaysay oo dhibaatada ku haysayna ilaah ayadana dembidhaaf baan kaa weydiistay labaad midaan saxarada iyo kaadida ahaad iga soo saartoo dhibkoodii dhaafisayna waan kaaga mahadiye qalbigayga wixii culays ku hayo oo dembi iyo macaasi ahaa oo dhibaato ku hayayna qofraanaka ilaahu dhaafitaan baan kaa weydiista ayib waxay culimmadu leeyihiin oo kaleeto oo hawshaa ku tilmaamaan qofku markuu wax cuno xaggana uu wax cabbo waxaa ka imaanaya dee qofkii quwo iyo awood buu dareemaya quwo iyo awood buu dareemaya waxaa laga yaabaa marka quwadii iyo awooddii uu dareemayey oo cuntadii iyo cabbitaankii shukrintii looga baahnaa inuusan marin ilaahayow wixii gaboodfal ah oo barwaaqadaadi siisay aan ka gaboodfalay ilaahyow ii dhaaf ayadana leedahay ilaahyow ii dhaaf leedahay ayib addikru qabla alwuduu waysaqaadka hortiisa adkaarta lala imaanayo addikru xuska lala imaanayo qabla alwuduu'i weysada hortii wuxuu qofka odhanayaa bismi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya bismi ayuu leeyihi bismi ayuu odhanaya qofku ayib abu daawuud iyo ibnu maajah iyo axmed ba xadiidkaa way wariyeen bismi in la odhanayo waxaa jira xadiid tilmaamaya laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi weyse ma leh oo weyse uma ansixin qofka aan magaca ilaahay ku sheegin weysada u weysaysanayo xadiidkan weyseqaadka hortiis in wax lagu sheego oo adkaar lala yimaado laba jaaniboo culummadu waa isugu khilaafeen xukunkiisu muxuu yahay marka la weyse qaadanayo in afkaar iyo bismillahi lala yimaadaa xukumkeedu muxuu yahay ma waajiba ah, mise waa sunna waa laisku khilaafa xadiidkan sugnaanshihiisana waa laysku khilaafa alimaamu axmed bnu xambal baa wuxuu leeyahay ma oogi baabkan asaga ah xadii sanad wanaagsan lahoo ku sugnaaday waa baabkan weyseqaadka alimaamu bukhaari asagu wuxuu leeyahay axsanu shayin fii hada albaabi oo ku soo arooray waa xadiidkan buu leeyahay culimmada qayb ka mida ah marka waa sugeen qaybna way daciifiyeen ibnu xajar yaa ka mid ah ragga dacfigiisa ishaaray culimmada qaybo badanoo ka midana way sugeenba ayib taas waa qodob jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan xukumkiisu inuu yahay sunno adkaarta in la yimaado bismillahi qofku uu yidhahdo markuu weysaysanayo inay sunno tahay bay culimmada muslimiintu u badan yihiin daahiriyada iyo isxaaq ibnu rahwiy iyo xasan albasri iyo kayrkoodna waxay qabaan iyo xataa xanaabilada qayb badanoo ka mid ah inuu waajib yaho bisinka laga maarmaan ay tahay bismillaah in la yidhaahdo laga maarmaan inay tahay si khilaafkaba looga baxo mar kastood weysaysanaysa bismillahi ku bilow bismillaah addikru xuska lala imaanayo bacda alfaraaqi marka qofku uu ka faaruqo ka lagbuxo min alwuduu'i weysada markii aad weysada bilaabaysa bismillahi baad ku bilowday laakiin weysadii markay kuu dhammaatay maxaad ku bilaabaysaa oo odhanaysa waxaad odhanaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh muslim baa xadiidkan damba wariyey waana xadiidka cuqbat bnu caamir aljuhani xadiidkaanu wuxuu tilmaamayaa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla maahane waxdahu keliya xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan cid wax lala maleh keligii weeye waashhadu waxaan qirayaa anna muxamada nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisi waa cabduhu ilaahay addoonkiisii weeye oo ilaahay ma aha nebi muxamed wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii weeyaanoo ma aha qof isbeen fartiimayo waxaan loo soo dhiban sheegaya xag alluu fariintan ka keena fii saxiix muslim waxaa ku sugan xadiidkan intaana wehelisay aakhirkiisa qofkii intaa la yimaada markuu weysaysta ka bacdi ilaa futixat lahu abwaabu اljannati aamaaniya sideedda albaab oo ay jannadu leedahayba waa loo furayaa yadkhulu min ayihaa shaa'a tuur rabuuna ka gelaya allaahu akbar sideeddii albaaboo jannaduba inay kuu furnaadaan mid allaala midaad rabtidna aad ka geshidi waxaad ku gaaraysaa adkaartaa yartaaho ilaahay dartii aad u akhrisato ilaahay ka aqbalay marka ha iloobin markaad weysaysato weysada dhammaysid inaad intaa yartaa la timaadid culaysna kuguma hayso ducada ugu dambaysa oo uu qofku akhrinayo allaahuma jcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutadahiriin allaahuma jcalnii ilaah waxaad iga yeeshaa min atawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii waxaad iga yeeshaa min almutadahiriina kuwa isdaahiriya oo isnadiifiya ayib xadiikan cumar ibn khaaab baa warinaya waa xadiiu cumar ibn khaaab ayib xadiidka cumar ibn khaaab mar hadduu yahay oo aan ogaanay xadiidka saxaabigiisu inuu xadiidka cumar ibn khaaab uu yahay culummadu waa isku khilaafeen laftig horta waxaa wariyey tirmidi tirmidi ayaa wariya xadiikan waa min xadiii cumar ibn khaaab tirmidi baana wariyey wuxuu ka hadlayaa markaad weysaysatay kabacdi inaad tidhaahdid ilaahayow waxaad igu dartaa kuwa toobadkeenka badan waxaad igu dartaa kuwa isdaahiriya toobaddu markii aad ilaahay dembi ka gashid dee waxaa la rabaa dembigii inaad ka dhexbaxdid inaad ka nadaamotid aadna go'aansatid inaadan weligaa u noqon qofkaad dembiga ka gashay qof bani aadama hadduu yahayna hadda waa inaad istixlaal ka dalatoo tirahda walaalow iska kay cafi xuquuqdii uu kugu lahaana aad u celisidoo u gudid qadaf hadday ahaydna isu suurtageliso tirahda iga oga xadkaaga ayib taas waa mid towbadu waxaa jirta wakhtiyaalaan la aqbalin sida qoraxda naftu qofka markay kalxamaha timaadoo kale qoraxdu meeshay u dhici jirtay markay ka soo baxdoo kaleeto iyo waxyaalaha la midka ah ayib xadiidkaani wuxuu sheegay allaahuma ajcalnii min اltawaabiin wاjcalnii min almutaطahiriin ilaahu waxaad iga yeeshaa kuwa toobadkeenka badan kuwa isdahirana igu dar waxay culimmadu leeyihiin toobaddu waa ahaaro toobadkeenka ilahay la toobadkeenaa waa tahaaro qofku uu iska daahirinayo wasakhdii dunuubtu ay lahayd kow waysaqaadka la wayse qaataana waa tahaaro qofku uu iska daahirinayo axdaaf iyo waxyaalo weyse jab ah oo jirkiisa ku qumay wax ku qumay oo diidaysay hadde cibaadadan inuu ilaahay ugu dhowaadaba cibaadooyinka qaar ka mid ah sidaa awgeed baa ilaahay jamcinayaa yuxibu wa wayuxibu اlmutadahiriin kuwa toobadkeenka badan oo najaasta macnawiga ka toobadkeenoo dunuubta ah mutadahiriinta oo najaasada xisiga iyo waxyaalaha la midkaana iska dahiriya ilahay labada qoleba waa jecelyahy yuxibu ltawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin arrin aad u qiimo badan weeyaan arrinkaas xadiikan waa xadiikaas marka cadiimka oo muhimka ay tahay inaynu ka faa'iidaysanno allahuma jcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutadahiriin ayadana ku dar xadiika ugu dambeeya oo shan iyo tobnaad subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk wuxuu qofku odhanayaa subxaanaka ilaahu nasahnidaada ayaad nasahantaha xumaato iyo ceeboo dhan waad ka hufantaha allaahuma allahayow wabixamdika mahadaadana lala qabo ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin ilaa anta adiga maahane astakfiruka ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisan wa atuubu waan kuu toobadkeenayaa ilayka adiga ilaahayo waan kuu toobadkeenaya ducadaas ayuu qofku akhrisanaya xadiidkan aakhirkiisa waxaa ku soo arooray oo ku yimid arrinkaa markuu qofku akhriyo baa waxaa lagu qorayaa meel haddana waa la shaabadaynayaa oo tiimbara ayaa lagu dhufanayaa falam yuksar ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama laga gaarana tiin barahaas miisaanka xasanaadkaa kuu galay cid kaa furfuraysa lama arko haddaadan ridoominoo diinta ilaahay ka bixin waa ku ilaashananaya waa arrin aad u qiimo badan oo qofka muslimkaahi la rabo inuu ka faa'iidaysto xadiidkana waa xadiidu abi saciid alkhudri aakhirkiisana sidaasaa ku qoray xaafid ibnu xajar kitaabkiisa talkhiis alxabiir wuxuu leeyahaa xadiidkan waxaa la isku khilaafay ma mawquuf baa oo waa xadiid abu saciid alkhudri ku dul jooga mise waa marfuuc oo waa hadalkii nebiga sala allahu calayh wasalam aad baa la isku khilaafay buu leeyahay alimaamu النasaa'i wuxuu leeyahay xadiidkan waa xadiid mawquufa waa mawquuf buu leeyahay xaazima asagu waa daciifiyey qaybta marfuuca ah iyo daara qutni imaamu nawowi asagu asagoo marfuuca iyo asagoo mawquufa labadaba waa isla tura wuxuu yidhi labaduba waa daciif sheekh albani laakiin wuxuu leeyahay xadiidku mawquuf ahaanna waa u saxiix xugun marfuucna waa yeelanayaa buu leeyahy raxmatullaahi calayhi marka ducadaasuu qofku akhrisanaya subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk subxaanaka ilaahu nasahnidaada ayaad nasahan tahay xumo iyo ceebo dhan waad ka hufan tahay allahuma allahayo wabixamdika mahaddaada lala qabo ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maahane keligaaba ah ilaaha xaqaa la caabudo astakfiruka ilaahu dembidhaaf baan ku weydiisanaya waatuubu ilayka ilaahu waan kuu keenaya wallahu aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamadi waaalihi wsaxbi ajmaciin